يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان وادعوا إلى التوحيد في كل الملا وكذاك دوما سائر الأزمان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب muuminiinta qofka ugu iimaanka dhammayska tiran iimaankiisu uu kaamilka yahay waa kaydikoo akhlaaqda fiican baa nebigu uri salaatu wasalaam dhaqankoodii iyo milgadoodii baa burbura daaraha uun maaha waxa burburaa waxa burbura ummadda takaatufkeedii midnimadeedii dhaqankeedii akhlaaqdeedii waxaasoo dhan bay saamayn ku yeeshaan masaa'iibaha soo darriye ee ay ka mid tahay sifil wooradu ay ka mid tahay waxaana walaalayaal dee waxaynu kaga digtoonaanaynaa dee waxbarashadaynaa diiniga ah de waa inaynu taa diinigaa ku dadaalno wdcuu ilى اlغrاء sunaة أxmadi daka النabiy الmuصطفى الcadnاni wاdcuu إilى nahji الhudaة faإnahm nuur ydul الtaaئh الxayraani wxadaari daء اlاftirاaq faإnahu daء الbalaء وxaaliq الأdyاni fاlwqt wqt الصbr ya qwmي wqad xaamat عlaykm زمرة البهتان صوفيهم جهميهم شيعيهم قوميهم وكذلك العلماني وأضرهم للدين لبرالية جاءت بكل الكفر والطغيان يا رب يا ذا المن جد بهداية تهدي القلوب بحجة وبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى ولا ليال waxaynu caawa aynu qaadan doonnaa muxaadaradii labaad ee kulan cilmiyeedkeennii afraad ee sannadkii afraad galay caawo bisha hijriga ay tahay lixdii bishii shanaad kun afar boqol iyo afartan waafaqsan labiyo tobanka bisha koowaad laba kun iyo sagaal iyo toban masaajidka shidayare hal cudurdaar baan qadimi lahaa intaanay muxaadaradu aanay inoo bilaabmin sidaan wada ogsoonnahay nadwada sanad walba markaynu qabanayno waxay noogu jiraa inaynu culimmadeenna magaaladana aynu qaar kaga darno ilaahay subxaana wa tacaala qadartiisa sheekh axmed sayid oo ku qornaa muxaadarada caawa sheekh maxamed cali garhnan ay isbedeleen oo habeenka sheekh axmed sayid uu ku qoran yahay insha allahu tacaala sheekh maxamed cali garhna ayaa inoogu qoran ayaa diyaaraddii isagoo dabadda ku maqan ayaa markaa ay u suurtoobi weyday waxa uu soo wakiishay oo naa'ib ka noqonaya sheekh jimcaale maxamed xaashi oo ka mid a ah culimmada waaweyn ee magaalada berbera isagaana markaa kelmaddii sheekha insha allahu tacaala inoo jeedin doona iyo labada sheekh ee hareerahayga fadhiya sheekh sulaymaan iyo sheekh cabdulaahi oo iyaguna tacliiqa insha allahu tacaala inoo yeelan doona habeen dambena insha allah muxaadaradii sheekh maxamed sheekh cumar dirir ayaa insha allahu tacaala iyadana inoogu xigi doonta wakhtiga waxba ka qaadi maayo sheekha ayaan ku soo dhoweynayaa baaraka allaahu fiihi wa axsan allahu ilayh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولا ليال ugu horeyn waxaynu u mahadnaqaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo ogolaaday taxanaha socda waanooyinkaa inagu socda ee culimmadu inoo jeedinayaan inuu ilaahay inoo qadaro dad fara badan oo sanadkii hore ay nala joogay caawa qabri bay ku jiraanoo way dhinteen way hoydeen innagana inteenna qaar ka mid a waxaa laga yaabaa sanadka dambe haddii ilaahay ciddii u gaadhsiiyo in iyaguna ay sidaa ay u hoydaan marka sidaa sheekhu inoo sheegay culimmadii caawa ku qornaa mid ka mid safar buu galay uu ka soo gaari kari waayey dabeedna waxaan ku uri intan anaa caawa kusii baxaye waa fasaxanta sheekh marka dee waa daqiiqaadkaa insha allah waynu iswaaninaynaa dhammaanna waynu u waanada ka jeedinaya ka loo jeedinaya labaduba waa u baahan yihin wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin nebiyullaahi maxamed baa ilaahay ku yidhi waani waanadu qofka muuminkaa bay anfacaysaa allah inagu anfaco kuwii wax ku qaatana allah inaga dhigo waxay ku saabsan tahay muxaadaradu amba kelmaddu ku saabsan tahay siday hore inoogu baxday inxilaalu اlkhuluq waindihaaru اlqiyam akhlaaqdii oo waxa weeyaan furfurantay iyo qiyamkii qofka muslimka ah amba ummadda muslimadda ah oo waxa weeyaan bedelmay oo meeshii ka baxay sidaan wada ogsoonnahay ummadda jiritaankeedu iyo inay noqoto ummad dhinaca horumarka u socota waxaa astaan iyo calaamad u ah bayna culammadu akhlaaqda ay bulshadaasi ku dhaqmayso oo ficnaata ummaduhu inay dib u socdaan oo ay habsan ku jiraan oo horumarkii laga doonaya aanay ku socon waxaa calaamad u ah akhlaaqdoodii oo furfuranta oo meesha ka baxda qiimaha ay akhlaaqdooda waxay noogu filan ilaahay nebi maxamed buu ku ammaanay sala allahu calayhi wasalam innaka la calaa khuluqin cadiim baa ilaahay nebi maxamed ku yidhi nebiyullaahi maxamedow waxaa kuu sugnaatay akhlaaq qof la siiyo tii ugu weyneed caa-isha ilaahay raalliha ah ka noqdee markay aayaddan fasiraysay waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam akhlaaqdan ilaahay suuratu nuun ku sheegay waxa weeye akhlaaqdiisa oo dhan baa nebiga waxay ahayd qur-aanka ayay ahayd qur-aanka ayay ahaydoo qur-aan soconaya ayuu ahaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim mu'miniinta qofka ugu iimaanka dhammayska tiran iimaankiisu uu kaamilka yahay waa kaydi kuwa akhlaaqda fiican baa nebigu uri calayhi salaatu wasalaam axsanuhum khuluqa waa kaydi kuwa akhlaaqda fiican waxaana idinku khiyaarsan haldoorkiini waxa weeye khiyaarukum linisaa'ihim kuwa ooriyooyinkooda iyo xaasaskooda u fiican ayaa idinkana haldoorkiinna ah oo idinku fiican buu nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam anaana idinku khayr badanoo cid dumarkayga iga fiicani ma jirtaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa akhlaaqda aynu ka dhexlayno nebi maxamed sala alla alay slam walaalayaal akhlaaqda oo fiicnaato qofku wuxuu ku gaadhayaa jannadu waa martabooyin kala sarreeya ta u sarraysaa waxaa lagu galaa oo astaan u ah xusnu lkhuluq dabeecadda qofka oo wanaagsanaata wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ana zaciimun bibaytin fii rabadi اljannati liman taraka almiraa'a wain kaana muxiqa waxaan damiin u ahay oo aan u ballan qaadayaa guri ku yaalla fagaagga jannada amba meelaha dalxiiska ee jannada ku yaalla waxaan u ballan qaadaya qofka muranka ka fogaada xaqba haw yeeshee ninka muranka ka carare ka fogaada gurigaasaan u ballan nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam wabibaytin fii acla aljanna liman xasuna khuluquhu guriga labaad wuxuu ku yaalaa fii acla aljanna jannada meesha ugu sarraysa ayuu ku yaalaa yaa gelaya wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam liman xasuna khuluquhu qofka dabeecadiisu wanaagsanaatay gurigaa jannada ugu sarreeya ayuu gelayaa ilaahay ka haynaga ah dhigo jannada meel ka sarraysaa waxaa ugu sarraysa firdows saqafkeedu waa carshuraxmaan waa carshiga ilaahay ilaahay buu qofkaasi la jaaray waxaa hoosteeda qulqulo oo ka soo baxa anhaaruuljanna webiyada jannada oo dhan ayaa ka soo burqama saqafkeeduna waa carshuraxmaan halkaasuu gelayaa oo gurigaa halkaa uu nebigu u ballanqaaday halkaasuu ku yaallaa waa liman xasuna khuluquhu qofkii dabeecadiisu wanaagsanaad waxaa kaloo nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam bucitu liutamima makaarima alakhlaaq bucitu liutamima makaarima alakhlaaq aniga ilaahay wuxuu ii soo dirayba oo ilaahay ii soo saaray haddaan ahay nebi maxamed inaan dhammaystiro akhlaaqda ta ugu fiican bulshada waxay wax ku noqotaa waa akhlaaq waxay ku horumartaa waa akhlaaq inaan dhammaystiro oo akhlaaqdooda aan ka shaqeeyo ayaa aniga nebi maxamed ii soo diray ayaa nebi maxamed lehi sala allahu calayh wasalam diinteennu waxay tusaale u tahay guri gurigu shan tiirarku ku taagan yahay waa tiirarkii nebigu inoo sheegay ayaa u tiira saqafkeeda waxaa dhammaystiraya guriga waa akhlaaqda liutamima makaarima alakhlaaq inaan dhammaystira baa nebigu yuri sala allahu calayhi wasalam akhlaaqda fiican ayaa ilaahay soo diray qurayshtu amba carabtu dhaqamo aad u fiican bay lahaayeen marka laga tago dhaqamada xun ay leeyihiin haddana waxay lahaayeen dhaqamo aad u fiican geesinimadu ay ka mid tahay deeqsinimadu ay ka mid tahay waxtarkuu ka mid iyadoo ay jiraan dhaqamo xun oo ay lahaayeen oo ilaahay shareecada uu keenay inay caadooyinkaa ay diintu baabiiso meesha ay ka saarto marka akhlaaqdii ay lahaayeen inaan dhammaystiraba ilaahay ii soo saaray ba nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam walaalayaal akhlaaqda waxaynu ku helaynaa fiican jacaylka nebi maxamed sala allahu calayh wasalam iyo dhowaanshaha nebi maxamed qiyaamaha dadka nebiga agtiisa ugu dhow ee nebiga la fadhiisanaya waayo nebi maxamed baa inoo sheegay ina min axabakum ilaya minii majlisan waaqrabakum minii yowma alqiyaamati axaasinukum akhlaaqa wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwaan idinku jecelahay kuwaan idinku jecelahay qiyaamahana agtayda aan laga waayahayn ee agtayda fadhiya axaasinukum akhlaaqa waa kuwa idinku akhlaaqda fiican buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kuwa idinku akhlaaqda fiican ummaddu waxay horumar ku gaadhaa waa akhlaaqda haddii akhlaaq laga waayo fa idaa dahabat akhlaaquhum dahabu axmed asharqi shaacirkaasi wuxuu yidhi ummadda haddii akhlaaqdooda ay tagto iyaguna way tegayaan oo way daraasayaan waanay dabargo-ayaan akhlaaqda fiicani waa maxay waxaa inoo fasiray oo inoo macneeyey caalimkii weynaa cabdillaahi bni maarik raxmat ullaahi calayh wuxuu yidhi akhlaaqda fiican ee ilaahay aayaadka ku sheegay nebi maxamedna inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan buu yidhi waa saddex shay alaaqatu lwajhi wejigoo qofku uu furfurnaado weji furfuran uu dadka ku qaabilo waayo wejiga furfurnaantiisu waa sadaqo wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam atabasumu liakhiika sadaqa walaalkaa inaad u dhowlo caddayso oo weji fufran aad ku qaabishaa sadaqay kuu tahay baa nebigu uri calayh isalaatu wasalaam sadaqo ayay kuu tahay waxaa kaloo iyadooda akhlaaqda fiican uu ku fasiray kaful adaa dhibkoo dadka laga hayo dadka aan la dhibin muslimiinta ah carabna aan lagu dhibin adina aan lagu dhibin iyaduna waxay ka mid tahay akhlaaqda fiican ta saddexaadna waxa weeye badlulmacruuf dadka wax la taro oo qofku walaalkii wuxuu ku dhaamo hadday aqoon tahay iyo hadday magac tahay iyo hadday dhaqaalo tahay intaba inuu caawiyo iyaduna waxay ka mid tahay akhlaaqda fiican ee qofka muslimka ah looga baahan yahay caalimkii weynaayee jaliilka ahaa cabdillaahi ibnu ciyaad isaguna saasuu ku fasiray akhlaaqu waa saddexdaas akhlaaqda qofka muslimkaa ah looga baahan yahay waa saddexdaa weeyaan walaalayaal dadkii hore akhlaaqdooda markay hagaajiyeen waxa fuudaatay diintan ilaahay uu soo dhiibay inay dhaqan iyo akhlaaq ay ku faafiyaan akhlaaqdu waxay ka mid tahay meelahay saxaabadu diinta ay ku gaadhsiiyeen meelahay waxay ku gaadhsiiyeen gacan meel dacwad bay ku gaadhsiiyeen meelna akhlaaq bay ku gaadhsiiyeen iyagoo aamusan ayaa dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii lagu islaamay markay faris weeradayeen ciidankii weynaaye uu diray cumar bnu khadaab ayaa ninkii faris haystaba wuxuu soo shariyey raggii uu diinta u hayay ee ruubaanintahaa amba suufiyadoodii dee diinta u qaabilsanaa ayuu u yeedhay wuxuu niyo mushkilad baa dhacday carab aada ogeydeen qiimaha iyo meeshay caalamka ay ka taagan yihiin waxay maanta ay joogaan xadkeenna meeshay u socdaana waa qasrigaa aan maamulayo inay qabsadaan bal waxaad ka soo jawaabtaan meeshaa waxay ku soo gaadheen ila diintii idinka hayeen dabeedna nin culimmadii waaweynee meesha fadhiyey ka mid ah wuxuu ku yidhi waayo waxaad samaysaa nin jaajuus ah u dir ha dhex tago ha soo eego akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo waxay qabtaan jawaabtuu inagu soo celiyo ayaan go-aan kaaga keenna annaguna nin baa la diray uu dhex tegay uu dhex joogay ninkaa laba shay buu u dhiibay wuxuu u dhiibay lacag lacagtaana ku dhex daaday buu yidhi weliba si ay u qaataan oo xaaraanta u cunaan ciidanka ninkii watay markuu u yeedho kuwan maxaad wuxuu yidhi waxaan ahay rasuul amba ergo la soo dirsaday waxaanaan doonayaa baldiintiina iyo dhaqankiina inaan ogaano ninkaasi bir buu la joogay saxaabada uu ku dhex jiray isagoo gaala ergadana dee in la dilo islaamku uu xarimay markii uu noqday ayaa shir la qabtay waxaa maxaad soo aragtay wuxuu yidhi dadkaa anugu laba shay baan ku soo arkay laba qodob ayaan ku soo arkay horta wuxuu yidhi siday isku jecel yihiin shay hadduu dhexdooda imaado xabaroodhian ahaatee way kala goosanayaan hadduu mid waxqaato ka kala la hadli maayo waa dad salaantuna way ku badan tahayoo iyagoo kala dhaqaaqay hadday dana isku soo noqdaan way isdhudhunkanayaan way issalaamayaan haye maxaad kale ku soo arag waxaan ku soo arkay buu yidhi fursaanu binnahaar rukbaanun bileyl fursaanun binnahaar hadduu waagu beriyo fardahay saarayhi waa heegan waxay heegun yihiin dhawaaq ku yimaada oo la yidhaahdo yaa khayr allaahi irkabi fardihii ilaahayow kor oo dhaqaaqa meeshii loo dhaqaaqo way dhaqaaqayaan waxaana kaan go-aan diintaa ay wadaan inay u dhintaan fursaanu binnahaar waagu hadduu beriyo faraskooday saaran yihiin amar bay sugayaan rubaanun bileyl habeenkiina way taagan oo cibaadaday ku jiraan habeenkii ma seexdaan salaad iyo duco iyo quraan qurandhaqas bay ku jiraan muragaas fursaanun binnahaar rukbaanun bileyl ninkii caalimka ahaayee dee diinta u qaabilsanaa wuxuu yidhi mar hadday dhaqankaa ay leeyihiin oo isjecel yihiin oo akhlaaqdoodu ay sidaa tahay maalintina ay heegan ugu jiraan inay jihaadaan habeenkiina ay salaatuleyl ku jiraan ka adkaarmayno maxaynu samaynaa dee isdhiib buyl saddex midkood baa kuu bannaan inaad la dagaalanto aad jab iyana jisiya aad bixiso iyana diintooda aynu qaabilno walaalayaal saxaabadu sidaasay haayeenoo diinta meelo ka mida waxay ku gaadhsiiyeen akhlaaqdii ficnaada ilaahay siiyey iyo dhaqankii ficnaa cabdulaahi ibnu ciyaad wuxuu ka mid ahaa raggii waaweynaa ee taabiciintii culimmadii salafkii buu ka mid ahaa waxa aan deganaa nin yahuudiya ninkaa yahuudigaa subax walba uu booqan jiray waxna uu siin jiray isagoo gaala ila jaarku xaqiisu kaa dhici maayo waa gaal hadduu muslim hadduu gaal yahayba jaarku xaqu kugu leeyahay waad gudaysaa dabeecaddii ficlan inaad kuu noolaato inaad wax tarto inaad diinta ugu yeedho intaba xaq buu kuugu leeyay nin caalimo oo waxa weeyaan aada culimmada muslimiinta ka mid ah ayuu markaa ahaa dabeedna ninkii yahuudigaabaa maalin dambe wuxuu yidhi waan guurayaa guriganna waan iiminaya ninkii baa isla ka iibso wuxuu yidhi gurigan qiimahaasaan siinaya wuxuu yidhi yowda meeshan aad degan tahay qiimaha mari mayso qiimahan aada sheegayso mari maysa buy waan ogahay buuli inaanay marayn laakiin haddana qiimaha qiimo ka yar anuu gurigaas siin maayo waayo buu yidhi wuxuu yidhi jaarkan ninkan aan la jaar ahay lacagta intaa aan dallacay waa jaar wanaagga buuli inta aan kugu dallacay ee saa'idka ka ah waxay la mac tahay xaqan uu jaarku leeyahy ninkan baa waxa weeyaan jaar lala jaaro waa ninka ugu fiicnaa buuli ninkan sidaa odhanaya waa milyuhuud iyo gaala lanna wuxuu arkay akhlaaqdii iyo dhaqankii uu kula dhaqmayey cabdillaahi ibnu ciyaad raxmat ullaahi calayh sidaa awgeed dadkii salafka ahaa meelo ka mid ah waxay dadka ay ku islaaminayeen akhlaaqda fiican walaalayaal akhlaaqdeennii maata way furfurmatay dhaqankii islaamku qofka ummadda laga doonayay iyo qiyamkiisu bannaantii uu furfurmay sababaa jira waxaasoo oo dhan sabab u ah waxaa ka mid ah alwasaa'il اliclaam warbaahintan la isticmaalayo oo gaaladu in badanoo ka midi warbaahinada inoo soo diinayaan ama musalsalka ay inoo sameeyeen waxay dabada ku haysaa in qiyamkii iyo akhlaaqdii ay bulshadu ku nooleed la furfuro musalsalaad bay dadku daawanayaan guryaheennii iyo xaafadaheennii iyo dumarkeennii loo sheegayo gabadhan iyadoo ninkan qabo inay nin kale la saaxiibi karto inay nin kale ilmo u dhali karto saaxiibku waa caadi musalsal noocaasa ayaa maanta guryaheenna iska daa meel fogba meel walba laga daawanayaayo taymka markuu soo galo haddaad xitaa ka soo baxin cukaarkimaysa war bulshiiraya waxa weeyaan waxay ka mid tahay guryaheenna waxaa maanta dumiyey iyo akhlaaqdii iyo qiyamkii ay bulshadu lahayd waxaa kaloo iyaguna ka mid a ah waxyaabaha akhlaaqdeena maanta dumiyey alhay-aat alajnabiya hay-adaha dalkeena jooga ee maraya boqolkii labaatan shaqadii looga baahnaa ma qabtaan waxay ku foogan yihiin raggaa dhallinyarta ah amba jiilkaa ah siday akhlaaqdooda iyo qiyamkooda ay u dhaawici lahaayeen iyadoo raggaa dhallinyarta weliba iyaga maqsuudkooda uu yahay inay dadaalaan ay wax qabtaan oo ay bulshada sare u soo kiciyaan haddana ninka gacanta ku haayee siminaarada u qabanaya ee masaafada intaa leeg u soo galay dee hadaf kuu leey wax iska socdaa ma jiraan waxa weeyaan hablihii baa la soo saara inamadii baa waxa weeyaan la fadhiya siminaaraa loo qabanaya waxaa leeyahay inankii inantaasaa kaa fadhiistaanoo ka shaqeeya idinku kursi baa la wada fadhiisinaya akhlaaqdii iyo qiyamkii ayaa markaasi si istebesteeba dadkii bulshadeeda maanta waxa weeyaan uga dhexbaxay baxayn sidaa awgeed walaalayaal qofka muslimka waa inuu fahmo qiyamka iyo akhlaaqda ilaahayna siiyey inay tahay tii ilaahay ugu talagalay inay muslimiintu caalamka ku maamulaan akhlaaqda qofka muslimkaa looga baahanya waxaa ka mid a ah ceebaha muslimiinta inaan la horbaadhin waxay ka mid tahay suluuga iyo qiyamka qofka muslimka ah waxa uu leeyahay xasan albasri raxmat ullaahi calayh adraktu aqwaaman lam takun lahum cuyuub facaabu nnaas fa axdaa allaahu lahum cuyuuban waxaan soo gaadhay dad aan ceeba lahayn waxaan soo gaadhay dad aan ceeba lahayn facaabu nnaas dadkii bay ceebeeyeen iyagoo aan ceeb lahayn markay dadkii ceebtooda u jeesteen ay dadkii ceebeeyeen ee ceebtooda ay badhbaadheen fa axdaa allaahu lahum cuyuuban iyagana ilaahay wuxuu ku keenay ceebo aanay lahaan jirin ceebo aanay lahaan jirin ayaa iyagana ilaahay ku keenay waxaan kaloo kalooaan soo gaadhay buu yidhi aqwaam ceeba leh dabeednaa fa sakatuu can cuyuubi naas waxay ka aamuseen dadka ceebahoodii bay ka aamuseen way ka indhaqarsadeen hadda ogow iyagu ceebay leeyihiin laakiin dadka ceebahoodii umay gudbin waxba kamay sheegin may barhbaadhin fa nusiyat cuyuubuhum iyagana ceebtoodii baa la ilaaway ilaahay baa dadkii indhaha ka saabay ceebtoodii baa ilaahay jara dadka ka qariyay walaalayaal qofka muslimka ah markuu haddaanu ceebba lahayn laakiin uu baadho walaalkiisa muslimkaa ah ceebtiisa ogow adigana ilaahay baa ku dabageli ceebe aan lahayn baa ilaahay adla kugu fashilin doonaa oo ilaahay banaanka kugu keeni doonaa wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa macshara man aamana bi kuwa anigay rumeeyow kuwa anigay rumeeyow carabkiisa iyo gacantiisa laga nabad galayow laa taqtaabu lmuslimiin walaa tattabicuu cawraatahum war dadka ha xamanina oo hilibkooda ha cunina ceebtoodana ha barbaadhina dadka ceebtooda wakhti ha ku bixin ha badhbaadhin waman yatabic cawrata akhiih qofka badhbaadha ceebta walaalkii ka daba shaqeeya tatabaca allaahu cawratah isagana ceebtiisa ayaa ilaahay badhbaadhaa oo ilaahay bannaanka keenaa dabeedna ilaahay uu fadeexadayaa ilaa uu gurigiisa ku dhex fadeexadayo gurigiisa ilaahay ku dhex fadeexadaya waa markuu barbaadho ceebta walaalkii almuslim man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam muslimku waa kay muslimiintu carabkiisa iyo gacantiisa ka nabad galaan maata salaadiinni sadaqadeenni acmaasha aynu qabanno oo dhan dad kalaa qaadanaya in ilaah u naxariistay mooyaane carabkeenni baa maanta furan shaqadeenna ugu badanee waxa weeyaan dadku ay ka shaqaynayaan waxa weeyaan waa hebel waa sidan iyo sidan weey iyo waxan buu sameeyaa waxan buu sameeyaa marka aad sidaa leedahay ilaahay waa ku daalacanaya ilahay ma waxbaa ka qarsoon yaa ilaahay ma waxbaa ka qarsoon ilaahay uu ku daalacanaya tatabic allaahu cawratak adigana ceebtaada ilaahay bannaanka keenaya iska daa wax kale haddii bulshada kale lagaa qariyo gurigaaga dhexdiisa ilaahay ku fadixadeeyaaba nebiguuri calayhi salaatu wasalaam waa arrin aad u khatar badan oo loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu indhaha ka qarsado ceebta qofka muslimka ah waxaa kaloo muslimiinta akhlaaqdooda loo diiday akhlaaqaadka damiimigaa ka mid a ah, atajasus in la barhbaadho nuqsaanta qofka walaalka uu leeyahy duqsigu qofka meesha xanuunsanayso ma ku istaagaa inta fiican ma arko qofka muslimkaa sidaa maaha waa qofka ceebka walaalkii qariya iska daa inuu barhbaadho atajasus xaraam inuu qofku ceebta walaalkii uniyo meeshuu ka bugo iyo nuqsaantiisa uu barhbaadhaa waa shay aan la ogolayn waxa uu leeyahay cumar bnu khadaab radia allaahu canhu innaa qad nuhiinaa can itajasus akhlaaqda qofka muslimkaa kama mid ahaa waana loo diiday dadka ceebahooda inaan badhbaadhno oan dadka dabagalno oo aanu ka daba shaqayno oo meeshay ka xanuunsanayaan iyo meeshuu ka liito iyo wuxuu sameeyey aan badhbaadhno waana loo diiday nin baa loo keenay cumar ibnukhadaab garhkiisa la leeyahay khamri baa ka da'aya markaasuu hi innaa qad nuhiinaa can itajasus de annagu ninkana inaan badhbaadhno oo naanoo waxaan muxuu sameeyey waana loo diiday wixii nooga muuqdo maan ku xukumaynaa un nin saxaabada ka mida ah oo weliba raggii dee dadka ugu cibaadada badnaa saxaabada ka mid a ah, ayaa cumar bnkhadaab waxaa lagu ninkani habeenkii markuu kaa tago guriga khamri buu ku cabbaa dabeedna cumar binkhadaab arinkii buu qaadan kari waayo uu istaagan kari waayo habeenkii dambe ayuu gurigii istaagay dabeedna wuxuu maqlay gabadh laba weel sidii wax caanoo kala qooshayso oo qubtiiyo qacda guraysa dabeedna wuxuu yidhi wallaahi waa waxii laguu sheegayo khamrigiibuu ninka walaaqanaya gurigiibuu ugu dhacay mabuu odhan bee iga furiya midtoona xagga dambuu ka bodow galay dabeedna ninkii hawshiisii iska wata ayuunbuu u galayo war waa sidee kaasuu de waa sidaad arkaysa warba ma leh wuxuu niyow dee anugu hal dembi baan sameeyey waa adiga arkayo khamrigaygii hawsheedaan iska wataa salaaddii cishayna waa soo tukaday laakiin adigu cumarow saddex dembi baad gashay saddex aayadood ayaad jebisay intii kaa saarneed baa laisku haya anuu hal aayad baan jebiyoo layidhi khamriga ka fogaada aduu laakiin saddex baad imika maraysaa buu saddex kow ilaahay wuxuu yidhi guryaha markaad soo gelaysaan dadka idan weydiista iska soo gelin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan kayra buyuutikum xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha guryaha markaad soo gelaysaan idan weydiistoo qaraaca weliba salaama haddii laydinka fur waayana iska noqda namaad salaamin gurigii maad soo qaraacayn waad iska soo dhacday kow horta aayadda waad jabisay buun waxaa kaloo jabisay waxaa la xarimay jaajuusnimada waxaa leeyahay qofka in ceebtiisa la barbaaro ilaahay wuxuu ya ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adan inna bacda danni imun walaa tajasasuu dadka mu'miniinta ahow ka fogaada malaha malaha intiisa badan waa dembi ha isna oo ceebta walaalka ah wakhti ha ku bixin inaad ogaato aad barbaadho aayaddaana waad jibisay buu ta saddexaadna waxa weeye ilaahay wuxuu wa'tu lbuyuuta min abwaabiha guryaha abbaabada ka soo gala adna daaqadda baad ka soo dhacday buuri dee markaa adiga laftigaagiibaa hawl badan baa kuu taallae anugu tii aan galay waa tanoo dee waa khamrigaa laakiin aduu saddexda aayaod baa umar bin khadaab isagoo ooyiyo ka soo baxay uu iska tegin dabeedna subaxii mimbarkuu koray isagoo dadkii wacdinaya cumar bin khadaab ayuu arkay ninkiio halkanoo kala fadhiyaa kii odaygahaa dabeedna cumar intuu soo degay buu u yeedho wuxuu ku udhi xalay waan ku asturay cidna uma sheegin hawshaadii adigu hawshii aan galay aad ogeed saddexdeedu aayadoo aan jebiyey cid miyaad u sheegta isuu maxaa baddaa geliyey afka galaskaasto cidna uma sheegin markaasuu sidii aan kuu astura adna io astur markaasuu sidaa inoo hato waxaan kaloo kugu bushaarinayaa buu yidhi xalay inaan go'aan gaadhay aan toobad keenay dib dambe inaan khamri u cabbin ilaahay baan usoo noqdo dib dambe laygu qaban maayo sidaa awgeed dee qofka muslimkaa markuu arko walaalkii oo wax ka siin waa inuu asturaa haddaad laakiin saddexa tiifo u yeedhatid ka war ad tiraa waa jaanis weeye waa in la buufiyaa yah soo khatar maaha de way ku haysanaysaa weeyaan marka qofka muslimkaa ah in ceebtiisa la baadho lama ogolo sifaadka walaalayaal ammaanan ee qofka muslimkaa looga baahanya waxaa ka mid a ah, dadku markay wax ku sameeyaan inuu iska cafiyo sharaftaada haddii wax la yeelo haddii lagu dhibo haddii wax lagugu sameeyo ku dadaal cafiga ku dadaal adigana ilaahay baa ku cafinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa ka cafi badnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa maxbuubkii ku dayanaynay waa kaynu jecleen waa ka sunnihiisaan raacaynay wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wax kastoo lagu sameeyo ilaahay dartii buu u caaisha su-aal nebiga weydiisa waxay ku tidhi maalintii caqaba maalin kaagardhi badna rasuulka ilaahay maku soo marta haa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay soo martay maalin aan tegey daa'if aan u tegay reetolka oo diintii u bandhigay dabeedna saddex ninoo daa'if ka talin jiroo madax ka ahaa saddexdiiba waan u tegey kii u horreeyey waxaan ku idnay waxaan hay nebi ilaahay soo diray waxaan kaaga baahanay mar haddaad tahay dadkii madaxdii magaaladan ka talinaysay diintan iyo dacwaddan ilaahay soo dhiibay inaad ila hirgelisaan oo diinta aad ila qaadataan jawaabtuu nebiga siiye waxay ahayd adiga markuu ilaahay ku soo dirayey cid adiga ku dhaanta ilaahay mi waaye markuu adiga ilaahay ku soo dirayay cid adiga ku dhaantaa ilaahay ma waayi jawaabta nebi maxamed la siiye ka kii labaad markuu uu tegay wuxuu ku idhi anuu haddaad nebi tahayba kula hadli maayo yacni kibir jaajees afkan kaa xidhanee kula hadli maayo nebiga kamay daba hadhinee dadkii walwaalnaa magaalada joogay iyo ciyaalkii iyo addoommihii ay nebiga ku direen waxay ku dhagax kaga saara magaalada ka dhagaxa lagaga saaraya waayo waa nebi maxamed sala allahu calay wasalam nebigu isagoo dhiigu ka da'ayo zayd ibnu xaaritha ayaa nebiga la socday sala allahu calay wasalam ayuu ka soo baxay meel layaqanu thacaalib markuu marayo ayuu nebigu maskaxdii ku soo noqotay oo koomadii ka soo baxay nebigu calayi isalatu wasalaam weliba dhiigga nebiga ka da da'ayey markuu luguhiisa uu gaadhaba ka masaxayey si aanu dhiiggiisu dhulka ugu daadan aanu ilaahay u halaagin ayuu ka masaxayay nebigu calayh isalaatu wasalaam dabeedna markuu soo baraarugay ayaa waxaa u yimid malaku jibriil iyo malag kale waxay ku yidhaahdeen ilaahay baa na soo diray ilaahay wuxuu noo soo diray waxay la socdo malaggii buura wuxuu doonayaa amar inaad siiso dabeedna uu reer daa'if intuu u tago an adbaqtu calayhim lakhshabayn labada buurada ay ku dhex nool yihiin asaas kuu qaraca gebigoodaba dabeedna halkaa ay ku burburaan anigaa markaa isii nebi maxamedow nebigu calayh salaatu wasalaam raxiim nebi raxmad badan oo ummaddiisa u tudhaya oo cafi badan buu ahaa ma odhan ar wayna dhibeyno soo eridin waxaa soo dhiiga naga daadiyeenay orod lay gebigoodaba niyo isku jijibi nebigu mu oran calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi bal arjuu an yakhruja allaahu min aslaabihim man yacbud allah waxdahu walaa yushriku bihi shayan may ha hataaban taaban waxba ha ku sameen waxaan rajaynayaa aniga niyaddeedii hadafkaygu uu yahay inuu ilaahay dhabarkooda ka soo saaro dad ilaahay keliya caabuda oo ilaahay aan u shirki samayn yaa ka soo baxay raggii saxaabada ugu cilmiga badnaa qaar ka mid a ka soo baxay rag baa ka soo baxay ilaahay qur-aanka uu ku ammaanay waa cafigii iyo waxa weeyaan raxmaddii uu qaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo meeshii jooga ayaa nebiga waxa ku islaamay dhibkaa nebiga iyo cafiga la soo gaadhsiiyey jinki baa nebiga ku islaamay wain sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan markii nebigu dhiig iska meedhay salaad buu galay isagoo qur'aankii ku tukanayay jinki maqleen dabeedna qur'aankii bay dhegaysteen wain sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mudiriin markii nebiga qiraa'adiisii ay dhegaysteen waxay idhaahdeen aamusa way dhegaysteen deedna dadkii ay ka yimaadeen iyo jinkii ay ka yimaadeen bay ku noqdeen iyagoo ku leh war nebi baanu soo aragnay qur-aan baanu soo dhegaysanay islaama waxay ku islaameen cafigii iyo akhlaaqdii fiicneed iyo quraa'adii u akhriyayay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam sidaa awgeed walaalayaal akhlaaqda fiican iyo suluuga fiican iyo qiyamka fiican waa hadafka ilaahay ummaddan waxa weeyaan ugu talagalay sidaa awgeed kollay culimo kalena wayla joogaan ku dheereen maayo akhlaaqda fiican walaalayaa maanta bulshadeenna way ka dhimatay in la soo nooleeyana waa muhim waayo akhlaaqda dadkaynu kaga daynay salafkii bay ahaayeen aragtidooda iyo akhlaaqdooda iyo wanaagooda iyo ixsaankooda ayaa lagu islaamay ilaahay akhlaaqda allah inoo hagaajiyo kuwii akhlaaqda fiican ka qaatana allah inaga dhigo sidaa awgeed culimmada kale aan ku soo dhoweynayaa si aan jaanus siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu jasaahu allahu khayran aada buu yahay kelmadda kooban ee mowduuca inxilaalu اlkhuluq waindihaaru اlqiyam uu inaga siiyey sheekh jimcaale maxamed xaashi waxaa in sha allahu tacaala inoogu qoran oo isaguna in allah kelimaad kooban inaga odhan doono mowduuca a-sheekh sulaymaan cumar cige oo ka mid a isaguna culimmada magaalada kana mid mida qurbojoogta oo ingiriiska insha allahu tacaala inooga yimi sanad walba oo nadwada ay dhacaysana insha allah inoo yimaada sheekha ayaan ku soo dhoweynayaa si uu markaa kelimaadka iyo tacqiibka uu u yeesho maadaama xalay aynu sheegnay muxaadarada awalkeega in habeen aynu ugu darnay culimmada magaalada waxaynu kusoo dhoweynaynaa sheekha si isaguna uu nugusii daro insha allah bismi illah alxamdu lilaah hanaahu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam mowducan uu inoo lafaguray walaalkeen jimcaa leh alinxilaalu alkhuluqi waxaan rabaa inaan iska taago qayb kale ama dhinac kale oo iyada ku saabsan inaan ka hadlo inxilaal alkhuluqi waxa ay ku fasiraanoo culimmada iyo dadku ay yidhaahaan waxa weeye inuu qofku ama dadku ay iska furaan qarqarsiga ay ku hayso dhaqanka iyo diintu si uu qofku uu u sameeyo isagu waxa uu doono oo qofku markaa uu noqdo oo uu ka siibto milgadii diinta iyo milgadii dhaqanka oo uu markaa qofku iska noqdo sidii wax iska socda oo maaragtay iska socda inxilaalka khuluqiga ah ee maanta adduunyada korkeeda ka jira iyo fadiiladii iyo wanaaggii iyo milgadii ilaahay u soo rogay ambiyada inay dadka ku dhex fidiyaan maanta waxa aad mooddaa in ay jiraan tayaaraad xagga kale u socda oo rabo in dadka laga siibo dhaqankaa wanaagsan laga siibo taas ama akhlaaq xumadaa maanta adduunyada korkeeda ka jirta midna waa mid qorshaysan oo la soo diyaariyey oo laga shaqeeyo ahdaaf leh oo maraaxil leh oo qorshaysan midna waa mid soo darrida oo ka timaada ama masiibooyin adduunyada ka dhaca inta badan waynu ognahay dhulka ay abaaruhu ka dhacaan dhulka ay dhulgariiradu ka dhacaan dhulka ay dagaalladu ka dhacaan ee sifil warku uu ka dhaco waxa burbura takaatufkii ijtimaaciga ahaabaa burbura waxa soo dhex gasha beesha dhaqankoodii iyo milgadoodiibaa burbura daaraha uun maaha waxa burburaa waxa burbura ummadda takaatufkeedii midnimadeedii dhaqankeedii akhlaaqdeedii waxaasoo dhan bay saamayn ku yeeshaan masaa'iibaha soo darriye ee ay ka mid tahay sifil wooradu ay ka mid tahay ay ka mid tahay ama dhulgariir duni dhan qaaday ama daadad ama abaaro magaalada ku soo xareeya maaragtay ummado dhan oo maaragtay eh, eh, miyi ku noolaa wax ay keenaan tafakuk ijtimaaciya iyo dhibaatooyin eh, xagga akhlaaqda abay keenaan haddii aan u noqdo xagga akhlaaq xumada kuwa fidiya maanta waxaaynu ognahay nimanka yuhuudda lagu yidhaaho in ay yihiin ummad caqiidadooda iyo samiimi caqiidatihim waxa ay aaminsan yihiin inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u abuuray iyagu inay yihiin shacbullaahi almukhtaar ilaahay shacabkii uu doortay inay yihiin adduunyada inta kale ee aan yuhuud ahaynna ilaahay inuu u abuuray inay iyaga u khidmeeyaan waxay dhahaan jews and gentiles gentiles waxay dhahaan wixii aan iyag ahayn sidaa daraaddeed wasaa'il ayay adeegsadaan ay ka mid tahay inay dadka diinteeda ka kaxeeyaan si ay u kantaroolaan kantaroolka ay kantaroolayaan ee ay iyaga iraadadooda hoos simanayaanna waxay leeyihin waxaynu fulinaynaa caqiidadeennii ahayd inay dee inoo khidmeeyaan se ilaahay wax kaleba markii hore uma abuurin waxaan dadkan aad arkaysa ee aan innaga ahayn ilaahay wuxuu u abuuray inay innaga inoo khidmeeyaan sidaa daraaddeed baa waxa ay aaminsan yihiin aayad baa ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabka wuxuu ku yidhi mathalu aladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha ka mathali yaxmilu asfaara qoomkii loo soo dejiyey towraad iyo injiil iyo diin kuwii loo soo dejiyey ee mas-uuliyaadkii ay saaraysay qaadi waayey oo ku dhaqmi waayey wixii la yidhi fartooma iyo wixii la yidhi ka taga waxa ay noqonayaan maxay ka mahali alximaar sidii dameer ay saaran yihiin kutub wax fiicani ku qoran tahay taas bay og yihiin ummadi waxa ay sida dameeraha noqotaa marka markaa caqiidadooda laga kaxeeyo sidaa daraaddeed baa waxa ay ku dadaalaan ummadaha inay caqiidadooda ay ka siibaan haddii aad dib ugu noqotaan waxa aa arki doontaan wax allaala wixii ahaa mabaadi inxiraaf siyaasiya ama inxiraaf fikriya yuhuudda ayaa ka dambaysay nidaamkii shuuciyadda yuhuud baa ka dambaysay nidaamka cilmaaniyadda calmaaniyadda ee maanta haddii bidankeed leeyahay ummaddii islaamka ahayd sida teerkii oo kale lagu siibay diintii nebi maxamed lagaga siibay nidaamay yuhuuddu ka dambaysay bay ahayd waxaa markaa jirta qorshaha madruuska ah ee ay ku doonayso yuhuuddu inay kaga kaxayso maaha uun muslimiinta uun maaha maraykanka dawladda maraykanka aynu ogna kelmad ma odhan karto mafaasishii dawladda oo dhan bay gacanta ku qabsadeen waxaana ay darseene oo ay og yihiin meelaha ummadda laga kontaroolo maxaa ka mid a miidiyaha jariidad iyo t v magac lahoo la dhagaysto oo aanay ama lahayn iyagu ama aanay ku lahayn sheerka weyn ma jirto kii iyaga iraadadooda ka baxa way iibsadaan jaraa'id oo dhan bay qabsadeen wasaa'isha wax laga ifsaadiyo sida ay u dhan tahay iyaga ayay gacanta ugu jirtaa gacanta ay ugu jirtaa waxa markaa walaalayaal jira fasaadka maanta adduunyada ka socda midna waa kaa madruuska ah ee ah jarta laynoo degay innaga iyo adduunyada inteeda kaleba midna waa kaa ku yimid dhibaatooyinka sidaa daraaddeed baa loo baahan yahay dadka muuminiinta ahi in ay iska ilaaliyaan oo ay iska fahmaan inaan diintoodu aanay gelin gorgortan inaanay gelin halkan maanta aynu joogno waxa ay ku leeyihiin safiiraa u jooga safiirada u jooga maaha nin ingiriisa ah iyo nin yuhuudiya ma aha waa rag inaga inaga mida oo sideenna dub madow oo yatakallamuuna bialsinatina afkeennana ku hadlaaya oo ummadda kula dhex jira fasaad kula dhex jira ummaddu inay baraarugto markaasoo ay ka baraarugto masaa-isha caynkaasa ee inxilaal alkhuluqiga inoo keenaysa weeye ilaahay tabaaraka wa tacaala goodi buu u ballan qaaday kuwa doonaya inay ku dhex fidiyaan faaxishadda inay ku dhex fidiyaan fi ladiina aamanuu ilaahayna wuxuu yidhi ina aladiina yuxibuuna an tushiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi اddunya wاlaakhira ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu u ballan qaaday cadaab ayuu u ballan qaaday adduunyo iyo aakhiraba kuwa doonaya in ay faaxishadu ku dhex fido ummadda muslimiinta marka waxaa walaalayaal jira ururo yar oo sida gafanaha ku dhex nool beesha oo gaalada kaga mashaariic qaata inay fidiyaan nimanka gaalada ihi inama soo dhexgeli karaan waxba inaguma samayn karaan laakiin wasaa'il ay adeegsadaan baa jira waxaad arkaysaa dad la leeyahay seminaar baa loo qabanayaa oo wax allaala wax seminaarkaasi uu ku soo faa'iideynayo diintooda iyo xitaa dhaqankooda iyo xitaa dalka iyo dhaqaalahooda midnaba aanay jirin waxaa markaa loo baahan yahay inaynu ka digtoonaanno arrimaha inaynu ka digtoonaano inxiraafkaa fikrigaa iyo khuluqigaana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa tabaaraka wa tacaala inuu sharkooda ilaahay tabaaraka wa tacaala inaga ilaaliyo waddankan maanta aynu joognay aynu joognaynu ku noolahayna ilaahay tabaaraka wa tacaala waddan barakaysan weeye walaalayaal nicmaynu haysannaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nicmada inoo siyaadiyo ilaahayna inuu inaga qabto kuwa fasaadka inagula dhex jira ummadduna inay waaci ka noqoto ee waaci ka noqoto ilmo yaloo waliba wuxuu ka soo toosay reer maanta haddii berigii hore aynu gaalnimada kaga baqi jiray in dadka laynaga gaaleeyo maanta caruurtii mobaylkaasaa looga soo dhacaya looga soo dhacaya fasaadkana halkaasoo kale ayuu ka socdaay oo u ka socdaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu maaragtay ina badbaadiyo waxaan u daynayaa tacliiqa walaaladayda inta kale ilaahay tabaaraka watacaala ina sugo jasaahu allahu khayran aad buu mahadsan yahay sheekh sulaymaan cumar cige kelmada kooban isaguna uuna yidhi tacliiq labaad oo aynu ku soo khatimayno muxaadaradeena labaad ee nadwada waxaan ku soo dhoweynayaa iyadana kelmad kooban inoo idhaahdo sheekh cabdilaahi cusmaan xuseen oo ka mida ah isaguna culimmada magaalada kana mid ah ee maxkamadda degmada ee gobolka saaxil sheekh ayaan ku soo dhoweynayaa isagana tacliiqiisa kelmaddaas falyatafadal sheekhu mashkuura majuura bismi illaahi raxmaan raxiim الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله إلهي بمهد له سبحانه وتعالى إنه سورتقليي إنه مواضيع المقدس كاه يسوقون مادنو هبين كان عاوا يكوي كهريي iyo kuwii sanadadii horeba kana rajaynayno alla subxaanahu wa tacaala inuu sanadada dambena oo kale inoogu soo celceliyo waxay ila tahay way culimmadu inoo dhammaystireen wuxuun baan raacinayaa laba saddex xere un baan raacinayaa dhaqanka ama khuluqu dee waxa uu leeyahay sida ay culimmadu inoo sheegeen dee weerar baa lagu hayaa oo gaaladu ay ku haysaa in laga digtoonaadana dadka islaamkaa ah dee waa ku waajib weerarka waxaa laynagaga hayaa xagga dhalinyarada dadka kale iska daa innaga gudaheennan hadda sheegaya xagga dhalinyarada ayaa la soo gelinayaa odayaashaa la soo gelinayaa oo maxay hayday dee wiinu ognahadoo waxay nagu dhex jira ama aynu nahay markeenna hore beelo ayaynu nahay haddiinu soomaaliya nahay ama somalilanba nahay marka odayaal beeleed dhaqamada haddii alla kuu roon yahay kuwaa ay gaaladu inagu soo dhex tuurayso u adeegaya baa jiri kara waxaana waxaynu walaalayaal kaga digtoonaan karaynaa sidaa caawaba maxay ahayd ama habeenadii horeba aynu muxaadarooyinka diiniga u hayno innagoo dadka waxbara waayo cilmiga ayaa dadka hagaya kana ilaalinaya wixii fasaada xayaaةulfataa wاllahi bاlcilmi wاtuqى ida lam yakuna la اctibaara daatihi inan raga ama qofka muxuu ahaa dhallinyaro cid kastaba ha noqdo rag iyo dumar noloshiisu waa cabsida alleh iyo cilmiga barashadiisa labadaasu haddaanay jirin dee wax ka soo qaad ma laha noloshiisu ya noloshiisu wax ka soo qaad ma laha wax cibro ah ay leedahay ma ay jirto markaa sidaa darteed walaalayaal inaynu madaariska diiniga ah badinno oo dadka wax la baro jiilalka dambe wax la baro si maxay hayday dee inuuga digtoonaanno dee dhaqamadaa fasaadka wata ee laynagu soo dhex tuuray waxay usii badan yihiin ay waxaasi u badan yihiin dhallinyarada waynu ognahay oo de waa wada garanaynaa dhaqamada maxay haydey ama miidhiyaal ha laga daawado ama meelo kale ha laga ege inay dadku dhaqamadaa dhallinyaradu jeceshahay dhaqamadaa maxay hayday ajaanibka ee khaarijka inaga inooga imanaysa waxay ka helayaanna waa wasaa'ilkaa ah. dabadda isaguna inagaga imanaysee gaaladu ama yuhuud ha noqdeen ama cid kale ha noqdeene dee laynagu soo daynayo sidaynu wada ognahay berigii horeeto dee maxay hayday tacliintu wax kastaba ha noqotee la baranaayey ama mid baadiya ha noqotee ama mid diiniya ha noqotee maxay hayday de wuxuuna qofku ka akhrisan jiray kutub ama qoraal unbuu ka akhrisan jiray dee iminka weyn wadaegno qofkii xataa aan waxbaba dhiganaynin ya riwaayadaha waa kuwa soo saaray dee ee dadkii riwaayadaha ay soo geliyeen xataa islaantii hadhuurhka karinaysay siday bahalkii inaan ugu jeeday inay ciiddii ku dartay mark ya ciiddii inay ku walaaqday tay ya waxaasuna waxa weeye waa wasaa'ilkaas maxay ahayd miidhiyayaalkaa iyo waxaa maxay ahayd ee laynagu soo daayay ee qof jaahila iyo qof kaleba uu ku fooraro ya ta dhaawaca inoogu sii badanina waa taa walaalayaal waxaana walaalayaal dee waxaynu kaga digtoonaanaynaa dee waxbarashadaynaa diiniga ah waa inaynu taa diiniga ku dadaalno rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dee dabeecaddaa wanaagsan iyo dhaqankaa wanaagsan waxyaabaha uu ina faray ee awalkii islaamkaba uu ina faray ee inagu yidhi gaal iyo islaamba dhaqan wa khaaliqi naasa bikhuluqin xasan yacni maxay hayday dadka gaaliyo islaamba dhaqan wanaagsan kula noolow oo sidaa sheekhu inoo sheegayey dee gaaladii dhaqankii wanaagsanaa markaad kula dhaqanto yaa waad ku soo jiidanaysaa waad ku islaaminaysaa ya waa kii sheikhu inoo sheegayey markaa dabeecaddaa wanaagsan iyo dhaqankaa wanaagsan baaraka allah fiikum iyadana dee waxaa hongaani noogu noqonaysa waxbarashadeenna diiniga ah dee intaasaan aniguna ku soo koobayaa wallaahu subxaanahu watacaala aclam bisawaab jasaahu llaahu khayran aad bay u mahadsan yihiin dhammaan culimmada kelmadda iyo tacliiqaaba waxaan is-xasuusinaynaa insha allah habeen dambe ayaynu fataawo badan aynu ka dhargi doonnaa insha allah oo caawa xagga hore saacadda aynu ka fasaxnay habeen dambe ayay ka go-antay insha allah waxaa inoo martiya asheekh maxamed sheekh cumar dirir waxaana uu ka hadli doonaa alwasaaya alcashra fii suurati alancaam dardaaranada tobanka ah ee ilaahay uu ku sheegay suuratu lancaam waa inoo yahabeen dambe ballanteenu inshaa allah baaraka allaahu fiikum waaxsana allahu ilaykum وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجي بالشيب للشبان يا رب واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجنان حتى نساق